الخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعن كصبح قول السحابي iyo wixii ku tacalluqaya waana masaa'ilkii laysku khilaafsanaa istidlaalkooda almasaa'il almukhtalaf waxaa markaa aan bilaabaynay alistixsaan alistixsaan istixsaanku wuxuu ku jiraa usuusha laysku khilaafsan yahay alusuul almukhtalafa ma la xujaysanayo mise lama xujaysanayo laakiin halka wuxuu inoogu sheegi doonaa tacriifkiisa saddex tacriif buu inoo sheegi doonaa istixsaankuu leeyahay saddexda tacriif hal ka mida ah oo tacaariiftiisa ka mida ah, haddii lagu xukumo sidaa istixsaanku waa sidaa la yidhaahdo laskuma khilaafsana waa la qaadanaya waana la xujaysanaya ama adugu istixsaan ku magacow ama wax kale ka cabir laakiin labada tacriif ee dambe haddii istixsaanka lagu fasiro inuu xujo noqonayo ee waxa weya khilaaf baa ka taagan bal jumhuurtu way diiday marka waa saddex tacriif buu ley saddexda tacriifna kalu inoogu tilmaami doonaa ka horena amilo iyo tusaalayaal ayuu ka bixin doonaa wuxuu idhi alistixsaanu huwa fi luqati xagga luuqada ictibaaru shay'i xasanan shayga oo loo ictibaaro weeyaan inuu wanaagsan yahay ictibaaru shayi xasanan shayga oo loo ictibaaro inuu fiican yahay wuu wanaajistay baa la istixsaan istaxsana shaya ay ictabarahu xasana muxuu u ictibaaray shay fiican yuqaalu istaxsanahu idaa caddahu xasana markuu wax wanaagsan ku tiri waqad ikhtulifa fii tacriifihi alistilaaxiy tacriifkiisa istilaaxigaa laisku khilaafay tacriifkiisa istilaaxiga tacriifka ugu horreeyey uu keenayo haddii istixsaanku markaa sidaa loola jeedo waa ixtijaajkiisa iyo xujaysankiisu waa waa laisku waafaqsan yahay khilaafna kama tago marka tacriifka hore waa kan faqaala alxanaabilatu xanaabiladii waxay idhahdeen wa bacdu ahli اlcilmi iyo bacdu ahli اlcilmi waana tacriifka ugu badan ee istixsaanka lagu tacriifiyo huwa waxa weeyaan an yaxkuma cala اlmas'alati inuu faqiihu mas'alada ku xukumo bixukmin xukun inuu ku xukumo yukhaalifu nadaa'iraha khilaafa udhigankeedii masaa'ishii u dhigmaayey khilaafsan mas'alo ayuu wuxuu ku xukumayaa faqiihu bixukmin xukun buu ayuu ku xukumayaa yukhaalifu khilaafsan nadaa'irahaa mas'aladani kuwii nadaa'irta u ahaa ee u dhigmaayey ee qaaciidada guud ay ku wada jireen ayuu ka leexinayaa oo marka la dhaa maxaa dhacay oo mas'aladani aad uga leexisay nadaa'irteediina wuxuu leeyahay lidaliilin sharciyin daliil sharciyaan haystaa oo tan ka khasisa ayuu ka leexinay waa masaladii takhsiiska un wey wax kala maha masaladan xukun bay ku hoos jirtay nadaa'ir bay lahayd nadaa'irteeduna sharcigu waxbuu ku xukumay markaasaad leedahay masalada cumuumkeedu waa sidaa laakiin mas'ale fardiya ayaa nadaa'irteedii ka leexanaysa oo sidan maahay xukun kale ayay qaadanaysaa sababta aad uga leexisay nadaa'irteediina waa maxay deliil baan haystaabaa deeda amiladaad ku fahmi doonta deliilkaasoo ama imaa min alkitaab aw min aلsunna aw ijmaac aw hayri dalik aw curfi walcaada curfigiiyo caadadeedna waa tala alcurfu iyo caadadu waa muxkama markaani kitaabkiiyo sunnada khilaafni waa adillu marka sidaas bay kaga leexanaysaa amilada qaarkood korkaan ka keeni doonaa qaarkoodna waxay sheegi doonaa kitaabka ay noo sheegi doonaa waxaa ka mida ba dhahdaa amilada ay u keenaan hadduu qof yidhaahdo maalii sadaqatun maalkaygii waa sadaqo maalkaygu waa sadaqo maalii sadaqatun idan wuxuu u idaafeeyey maalka hadda wuu idaafeeyey mufradka mudaafkeehina waa min alfaad alcumuum almufrad almudaaf yacumu idan yaqacu jamiica maalika maalkaaga oo dhan inuu sadaqad noqdo ayay ku dhacaysaa idan waa inaad ma haddaad saa tiraado xataa dharkaad xidhan tahay waa maal waa inaad bixiso soo ma weelkaad wax ku cunaysa wixii oo dhan furaashkaad ku seexanaysa kullu haada maal idan waa markaan xaggaa eegno idan nadaa'irtu waa sidaas idan maali baa tida mufradka ee waxa weeyaan la idaafeeyana cumuum buu keenaa laakiin waa la waa la khasisaya oo waxaa la odhanayaa maalkaa sadaqadiihi waa maalkii sekadu ku waajibtay uun maxaad markaa uga leexisay masaladaasi nadaa'irteydii waxay uga leexatay khud min amwaalihim sadaqatan maalkooda ka qaad baa layidhi sadaqo idan ma waxaa lagaa qaadaa weelkaad wax ku cunto iyo dharkaad xidhan tahay iyo xataa waa kii faraska aad gaadiidka ka dhiganayso iyo addoonkaaga markaa waxawn kuu khidmaynaya iyo waxawn hulaamkaaga kuwaas oo dhan sadaqad may ku waajibaysa mina kumayna waajibayn idan maadaama la yidhi khud min amwaalihim iminka waa tan weydba waa laydaafeeyey amwaalihim baa layidhi waa mufrad laydaafeeyey waa cumuum haddana waa maalkii sadaqadda waxaa laga qaadaya idan taasaa loo soo deliishanaya markaa maalka aad waxay ku dhacaysaa uun wixii sadaqaddu ay ku waajibaysay waxaa ka mid a baa la hahdaa adiladeeda oo loo soo deliishadaa daraba imra'ata fii badni imra'atin haweeney ayuu markaa caloosha xaamilo ah oo ku sida caloosha ayuu wax ku dhuftay fa alqat janiinaha meyta janiinkii baa markaa yimid isagoo meyda shaygu hadduu meyd yahay oo aanuu xayaato lahayn dee wax maga ma leh qofayga meyd halkaa yaalla hadduu wax ku dhufto isagunbaa dembiile oo aaim ah laakiin waxa weye wax xukunahoo jaraaxahoo ka laasimaysa ma jirto sababtoo ah waa meydba laakiin masaladani nadaa'irteeda way ka leexatay baa layidhi oo waa tan lagu leeyahay inuu shaygani inuu ilmahani marka hore noolaa iyo in kale laisma weydiinay xataa waxaa laga yaaba inuu calooshaga ku jiro isagoo meyda dabeed markay wixii ku dhaceenna uu meyd ahaan u soo dhacay oo marka horeba aanu noolay haddana walow saa ha noqotee waa inaad bixiso markaa waxa weeyaan guratu cabdin sidii markaa xadiiskuwa ku xukumay idan nadaa'irteeda way ka leexatay baa laleeyahy maxaa deliilo ah shayga meyidka ah oo aan markaa noolayn dee wax maga lagaa oo ka laasimaysaa ma jirto laakiin kani deliil buu haystaa oo waa haweenaydii haweenayda kale ku dhufatay fii fustaadi camuud kamaa warada fi lxadiid faqataladhaa wamaa fii badniha iyada iyo wixii caloosheeda ku jirayba way dishay dabeed waa kii rasuulku kala xukumay ee iyada magteedii lagu xukumay haweeneyda wax dishay caaqiladeeda inay bixiso ilmihii janiinka ahaana muxuu ku xukumay quratu cabdi ayuu yidhi marka mayd nadaairteedu way ka leexatay waayo maxay haysataa iyadu daliil bay haysataa daliil bay haysataa waxaa ka mid ah amilada ay keenaan in ijmaacuna uu yahay deliil ka leexiya masalada nadaairteeda cali bn abi daalib waxaa ka sugnaatay nin saariq oo waxaday faqadaca yadahu gacantiisuu jaray uma saraqa aaniya mar labaad buu haddana xaday faqadaca rijlahu fa saraqa aalia markii saddexaad markuu xaday waa uu iska dhaafay cali iska sii daayey dabadeed markaasaa la yidhi dee masalada nadaa'irteedu waa maxay de waa in haddana gacanta kale la jaro haddana hadduu mar afraad xado lugta kale la jaro waa sidaa wey idan xukunkii nadaairtu saasay u soconaysaa masaladu idan waa saariq wey saariqna markaa waa in qad culiyad lagu sameeyo wahaakada haddii markaa mar labaad uu xado haddana waa in qadci kale lagu sameeyo hadduu mar saddexaad xado waa in qadci kale lagu sameeyo hadduu mar afraad xado waa in qadci kale lagu sameeyo saasay u soconaysaa laakiin cali markuu labadaas sameeyey wuu ka joogsaday markii la weydiiyeyna wuxuu yidhi ilaahay baan ka xishooday buu yidhi inaanan uga tegin buu yidhi gacan uu wax ku cuno iyo luguu ku socday yani inaan labadii gacmoodba jaro oo labadii gacmood wax ku cuno waayo labadii lugoodna aan jaro wuxuu ku socdo uu waayo inaan sidaa ku sameeyo isaga ilaahay baan kaga xishoonaya istaxyi min allahi dabadeed saxaabadii o dhan way wada joogeeno kamiina hadin fasaarad ijmaaca idan masaladan in nadaa'irteeda way ka leexatay maxay kaga leexatay baan laleeyahay ijmaac waa ijmaac idan waa mas'aladii oo laga leexiyey un nadaa'irteedii ay ku socotay ee qaacide ahaan ay ku socotay iyadoo sababtay kaga leexanaysaana ay tahay daliil sharciga loo hayo ama kitaab ama sunna ama ijmaac ama wixii lamid xataa ah. curfi walcaada ayay tusaale u keenaan oo hadduu dhaarta bay idhaahdeen xalafa an laa yadkhula beytan guriba gali maayo guri waxa la yidhaahdo gali maayo cidladan iska seexan saanu xinti anugu dhici idan fadakhala beyt fadakhala masjidan masaajid buu soo galay mebeyd baa loo ictibaaraya mise loo ictibaari maayo masaajidku waa buyuutullah ina beyd beytullaahi yahayna shaki kuma jiro laakiin alcurfu walcaada maxay ku tiriyaan ma beyd bay idhaahdaan maaha alcurfu walcaada masjid baa laydha welidaa soo gali e maayo bay idhahdeen idan nadiiradeeda way ka leexatay masaladani ayaa e la odhanayaa xaggii curfiga iyo iyo caadada tiyo la eegayo wahaa kada waxaasoo dhawaa amilo kuwa kalena waxaa inoo keeni doonaa waxaa inoo keeni doonaa musanifka xanaabiladu waxay idhahdeen wabacdu ahli اlcilmi an yaxkuma calى اlmas'alati inuu mas'alada ku xukumo bixukmin yukhaalifu nadaa'irahaa xukun khilaafa nadaa'irteedii laakiin lidaliilin harciyin daliil harci laakiin masaladu mar hadday sidaa tahay laskuma khilaafsano taamaa laisku khilaafsan yahay laskuma khilaafsano salamka oo kalaa ka mida macquudu calayhigii waa macduum macquudu calayhigii waa macduum sanadka dambe waxaad ii keentaa intaasi oo raashin ah ayaad odhanaysaa shayga macquud calayhigii hadduu macduum yahayna dee marka qawaaciddii la eego baycaasi muxuu noqon jiray bayc saxa ah maaha oo bayc faasida laakiin salamku muxuu haystaa deliil buu haystaa idan way ka leexatay ba laleeyahay nadaa'irteeda amtilo fara badan oo bayciina waa sidaas idan taa khilaaf kama taagna xujiyadeeda sidaa hadday tahay istixsaanku hadduu sidaa yahay khilaaf kama taagna wa mihaaluhu tusaalihiisu qowlu axmed raximahu اllahu tacaala waa imaam axmed hadalkii uu lahaa yatayamamu likulli salaatin istixsaanan salaad kasta wuu u tayamumi buu yidhi istixsaan istixsaanan yatayamamu wuu tayamumi musalligu likulli salaatin salaad kastaba daliilkeedu waa maxay waa istixsaanan maca laakiin ma sheegin daliilkii ay nadaa'irteeda kaga leexatay masaladii maca ana alqiyaasa qiyaasku yaqdii wuxuu keenayaa bianna tayamuma tayamumku bimansilati almaa'i inuu biyaha un la mansila oo fa yusallii bihii wuxuu ku tukanayaa almutayamimu qofkan tayamumay maa shaa'a min alfaraa'idi wuxuu doono oo faraa'ida ayuu ku tukanayaa idan masaladan qiyaaskeeda iyo nadaa'irteeda waa sida in haddii qofku uu ku tuk uu tayamumo tayamumkaasi uu bedel ka yahay biyihii idan wixii uu markaa waxa weeyaan biyaha ku qabanayey unbuu ku qabanaya idan salaad kasta waa uu ku tukanaya wuxuu ku tukan casr iyo maqrib iyo cishaa haddaanay weysadu ka jirin bal jamiic alfaraa'id buu ku tukan karaa haddaanay weysadu ka jirin idan asalku waa sidaa idan shayga beddelkii shaygii mubadalu minhuga ahaa xukunkiisa ayuu qaadanayaa laakiin wuxuu yidhi imaam axmed ibnu xambar salaad kasta ha uu tayamumo oo maxaad saa u samaysay waa istixsaanin markaa masalada muxuu ka leexiyey nadaayirteedii wuu ka leexiyey laakiin halkan ma sheegin deliilkii wuu cuskaday haddii markaa deliil loo hayo sidii hadda aan soo sheegno masaladoo ka leexatay nadaa'irteedii laakiin deliil kaga leexatay haddii deliilkaasi markaa kitaab yahay ama sunno yahay ama ijmaac yahay ama curfi iyo ama qawaacidda guud ee shareecadda uu meel uun ka haysto de waxaa la odhanaya istixsaankaasi waa sax laakiin hadduu noqdo mayna anuunba ila noqotay oo waa saasa istixsaan ahaan iila fiican hadday noqoto waa labadan tacriifee dambey soo hoosgelaysaa ee waxa weeyaan xujaysankeeduna sax noqon maayo laakiin amiliday ku jirta marka wuxuu ku tukanayaa buu yihi nadamanil waxa weeyaan sida qiyaaskuu keenanaya waxa weeyaan inuu mutayamimku ku tukado wax alla wuxuu doono oo faraa'ida inuu ku tukado iyo wanawaafila nawaafil maa lam yuxdi haddaanay weysadu ka jebin oo xadad aanuu ku dhicin wa mihaaluhu aydan waa tusaale kale waxaa ka mid ah amhiladiisa qowlu axmed yejuusu shiraau ardi sawaad yejuusu way bannaan tahay shiraau ardi sawaad dhulka ciraaq ardu sawaad waa masalo fiqiga aad uga hadlo oo waxa weeyaan ciraaqba waxay odhan jireen carabtu ardu sawaad ama beladu sawaad sababtoo ah waa likahrati masaariciha masaaricdeeda iyo beeraheedaa badnay carabta dhulka intooda kalena saxaruuska ahaa welidaas markay galaan baa la dhahdaa cardulciraaq waxay arki jireen dhul madow ah, oo timir iyo markaa waxa weeyaan ay khudrawaad laga beeray markaasay odhan jireen dhulkii madoobaa ayaan soo galay waayo waa masarcada ka beereen darteed marka waxa la dhahdaa waxaa la furtay eh, fii khilaafati cumar ibn khadaab ayaa markaa la furay dabadeed waa laysku khilaafay xukunkeedu wuxuu noqonayo ma baytumaalka muslimiinta lagu wareejiyaa oo dadka markaa lama siiyo ma waxa maqaanimiinta ayaa markaa loo qaybiyaa laakiin waxa laga qaadaa maxay ahaydeen gibir gibir maa laga qaadaa dhulka walow muslimba ha noqday xataa in markaa waxa weeyaan saas la sameeyo waa masalo aad iyo aad dawiil u ah oo kutubulfiqiga mawjuudku ah oo markaa waxa weyn ay kaga hadlaan inkastoo da hadda xukunka taaganiba aanuu jirin oo hadda waxa weeyaan ayna anfacaynba oo wax dadyeesheen ay noqoto laakiin waagaasi aad bay fuqahada uga hadla marka ardu sawaad waa ardulciraaq waana dhulkaa la furtay idaa maadaama dadka muslimiinta awood iyo xooguu ka galay sidee loola tacaamulaa taas baa markaa meesha ta marka ardu sawaad waa dhulkaa wiya marka wuxuu yidhi imaam axmed ibnu xambal laa yamliku yajuusu shiraa'u ardi sawaad inuu iibiyaa way bannaan tahay buui walaa yajuusu baycuhaa inuu iibsadaa way bannaan tahay buui shiraa'u ardi sawaad waa inuu iibsaday isagu laakiin laa yajuusu baycuhaa inuu iibiyaa ma bannaano idan qiyaastu waa maxay shay kasta oo aad iibsataa oo aad soo iibsato idan wuu ku bannaan yahay iibkuna inaad iibisaana wuu ku bannaan yahay laakiin wuxuu yidhi masalada daahirteedii way khilaaftay isagoo arkaaya in ardu sawaad oo dhulka ciraaqi ay ka duwan tahay dhulka kale xagga xukunaha uu ka leexiyey faqiila lahu waxaa lagu yidhi kayfa yashtari miman laa yamliku lbayca sidee buu markaa u iibsan karaa kayfa yashtari siduu u iibsan miman laa yamlikulbayca cid aan bayc hadhow mulkiyeynin oo aan baycii lahaynin siduu u iibsan idan bayciisa shiraahiisa orana asixi maayo idan siday ahayd waxay hadduu iibk hadduu iibsado inuu iibin karana waxa uu yidhi markaa faqaala alqiyaasu haakadaa qiyaastu waa sida waa masaladan manaa nadaa'irteeda way ka leexatay yacni annahu laa yajuusu ma bannaana ashiraa'u miman laa yamliku lbayca alqiyaasu haakada yacni annahu laa yajuusu shiraa ma iibsan karo oo shiruhu ma bannaana miman laa yamliku lbayca dee qiyaasku waa sidaa wiil laakiin tan way ka leexatay buu ujeeda tani laakiin way ka leexatay oo qiyaasku waxa weeyaan markii la yidhi sidee buu u iibsan sidee buu markaa u iibsanayaa oo iibkiisu u asixi cidaan bayciisu asaxayn qiyaastu waa sidaa buu yidhi aad sheegteen ha oo qofku haddaanuu hadhow iibin karaynin shirihiisa horena ma asaxayo laakiin tan muxuu ujeedaa masaladani way ka leexatay waa mukhaalifatan canadaahir وإنما هو استحسان waa استحsaan mسألadani ولذaلiكa يمنacu waa أحمedun baa markaa tusaalayaashan laga hayaa ولذaلiكa يمنacu wuu mancin jiray imaam أحmed min bayعi المصxف مصxafka in la iibiyo wuu mancin jiray wuu diidi jiray wayumaru wayu'maru bishiraa'ihi istixsaanan wayu'maru wuxuu amri jiray Eh, walidaalika yumnacu dheh may adda axmed uma noqonayse waa si guud macnaa wakhtigaas eh, eh, waxa wey waa la mancin jiray min bayci اlmusxaf wayu'maru bishiraa'ihi den shaygaad shirihiisa lagu amrayo ee hadhow aad iibin karto de waanad iibin karta laakiin way mancin jireen inay masxafka iibiyaan waxaase la amri jiray dadka inay iibsadaan iska iibsada laakiin ha iibinin istixsaanan bay istixsaanan waayo shirihii isagu waa wax mulkiyadaada soo galay oo waad ka faa'iidaysanaysaa akrin hadday noqoto iyo hadday markaa wax weyn tacliin iyo barashaba noqoto hiibintii laakiin maxay noqonaysaa maadaamuu musxaf yahay noocan ma aad ka takhallusayso oo mulkiyadaadii aad ka saarayso shaygiina la mid ma aha shayadii kale ee waa kalaamkii ilaahay markaa istixsaan bay yidhahda waa istixsaan idan iibsada laakiin ha iibinina waa sidaa ula jeedada markaa masaa'ilka caynkaasoo dhanba waa waa waa istixsaan baa la odhanaya haddii markaa daliil sharciya ay haysato oo nadaa'irteeda waxay kaga leexatay ay tahay deliil layskuma haysto in la xujaysanayo fa huwa xuja walaa khilaafa ahli ahlilcilm iminka mas'alo ayaa ka leexatay nadaa'irteeda wixii aad kaga leexisana waad keentay laakiin intii kale xagee ku hadhaysa dee qaacidadiin bay ku hadhi tan aad ka leexisana daliil baad kaga leexisay idan in xuje ay noqoto laa khilaafa fiih laakiin wixii kale ee aduu istixsaan iyo caqli waa tacriifyadan kale inoo soo socda lama xujaysanayo wa mihaaluhu aydan low qaala qaa'ilun waa tii aan hore soo tilmaanay waxaa kaloo amiladiisa ka mid a ah hadduu mid yidhaahdo maalii maalii sadaqatun lilaahi maalkaygu ilaahay buu sadaqadu yahay oo markaa wa waan sadaqaystay ilaahay dartii baan u sadaqeeyey hadduu yidhaha falqiyaasu an yatasaddaqa bijamiici maa yusamaa maalan waa inuu sadaqaysto ayuu yahay qiyaastu dhammaan waxa maal lagu magacaabo wastaxsana bacduhum barhkood waxay istixsaansadeen an yukhasa bilmaali maalkan in la khasiso alladii an yukhasa bilmaali maalka in lagu khasiso alladii tajibu fiihi sakaatu kay ku waajibaysa waa liqowlihi tacaalaa khud min amwaalihim sadaqat taasaa lagu khasisaya oo waxaa la leeyahay halkanba waata la yidhi khud min amwaalihim maalkooda ka qaad mufradka mudaafkiihina waa cumuum oo caam buu keenay idan xaggii ay ka ahaan lahayd inuu maalkiisa oo dhan sadaqaysto ee qiyaasku sidaasuu ahaan lahaa laakiin waa la khasiisay oo nadiiradeeda way ka leexatay oo waxay u leexatay markaa in wixii maalu sadaqa ah unay ku dhacayso wixii kalena wuu hadhaayo iyadoo aayaddaa loo soo dariishan tacriifkii labaad waqiiladaasi waa tacriifkii labaad tacriifka hore waa tacriifkaa uu inoo soo sheegay oo waxa weeyaan alcuduulu bixukmi اlmas'alaةi can nadaa'irihaa lidaliilin sharciyi tacriifka kale labadan tacriif ee kale jumhuur ahlilcilmi weydiiye oo haddii istixsaanku uu sidaa yahay laa yakuunu daliilan daliil noqon maayo haddiise tacriifkaa hore uu yahay daliil weeyaan istixsaanku idan laakiin maxaa lagu ogaanayaa qofka hadduu ku dhahdo masaladaa waxaa loo soo deliishaday istixsaan yani istixsaanku markaa saddexdan tacriif midee buu galaya waa hadba siduu isticmaalunba eegeysa hadduu ku idhahdo waa mas'alo ka leexatay nadaa'irteedii iyadoo daliil haysata daliilkaasina deliil dee wax lagu leexin kara uu yahay oo lagaga saari karo nadaa'irteedii waa la xujaysanayaa waana xujo cid khilaafteeni ma jirto inuu xujeeyo laakiin labadan tacriif ee dambe labadan tacriif ee dambe marka xanafiyada mooyaane cid kaloo ogole ma jirto waqiila waxaa la yidhi istixsaanku alistixsaanu huwa maa yastaxsinuhu اlmujtahidu bicaqlihi oo waxa mujtahidku caqligiisa uu ku wanaajisto wastadalla lahu biqowlihi waxau u soo deliishaday aayaddani aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanahu aayadduna deliilu maaha tacriifka waa waxau qofka mujtahidku caqligiisa uu ku wanaajisto bicaqlihi mar haddii la yidhi ee biduuni deliili wey shaygan maxaad ku keentay astaxsinuhu bicaqlii ani saasay ila wanaagsanaatay ma deliilu inay xasan tahay lannu kitaab nooma hayo sunno nooma hayo waa maxay marka caqligaygu ayay ila noqotay marka waxay leeyihiin xanafiyadu qofkani istixsaanka samaynaya hadduu yahay qof imaam ah oo aqoon leh inta badan waxa uu istixsaansadaa waa wax markaa sawaab ah laakiin laa qofna markaa lama xujaysan karo qowlkiisa oo waxuu caqligiisa ku istixsaansaday ilaa inuu deliilu keeno maahin markaa lama xujaysan karo waxaynau soo deliishadeen aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana dee waa fayatabicuuna xusnahu wey waayo kalaamka ilaahay mid baa xasana iyo mid ka axsansan lama odhanayo oo meelaha la ydhahdo markaysun tafdiilku baabkiisii ma yaal ay dhaahdaan waxaa loola jeedaa uun kuwa qur-aanka dhegaysanaya fayatabicuuna raacaya axsanahu wanaagiisa unbaa loola jeeda kiisa ugu fiican raacaya looma jeedo haddaan loola jeedin hadday laba mas'ale istacaarudaan oo innagu aan jamcin kari weyno ama daahirka sida daahirka ay muuqato ay tacaarud uu yimaado inaan innagu nidhaahno tanaan xoojinnay biadilay haysataa darteed oo marka ay noqoto innaga bixasab xaggeena marka ay noqoto xasan axsan min alawal laakiin inta badan ismu taftiilku baabkiisii yaal in la yidhaahdo unba halkan fiican inama ka fayatabicuuna axsanahu markaa daliilu noqon mayso istixsaanka caqliga wa bimaa ruwiya min qowlihi calayhi salaatu wasalaam iyo xadiis laga wariyey rasuulka maa ra'aahu lmuslimuuna macnaha tacriifkan dambe u deliishanayaan in istixsaanka caqligii uu shay jira uu yahay maa ra'aahu lmuslimuuna muslimiintu waxay u arkaan xasanan xasan muslimiintu waxay xasan u arkaan fa huwa cinda allaahi xasanun ilaahay agtiisana waa xasan aartanina waa mawquuf calىa cabdالlahi bn mascuud وamaa rafcuhu ilى الnebiyi fabaail rasuulka in loo rafciya ma sugna waa xadiis markaa rafcuhu mawduuc markaa kama sugna rasuul bal waa aar laga wariyey un cabdالlaahi bn mascuud idan haddii la dhahda waa mawquufun cala saxaabi dee xujo noqon mayso xaggaa markii la eego ama waxaa la odhanayaa saxaabigu wuxuu ula jeedaa sanalkan ku arki doona ijmaaca ma istaxsanahu lmuslimuuna ay ma ajmaca calayhi lmuslimuun waayo muslimuuna buu yidhi isagu dad gaara ma sheegi wuxuuna ula jeedaa a'immada mujtahidiinta sidii ijmaac aynu ku soo arag waxay ku ijmaacaan ee ay wanaajistaan muxuu noqonayaa ijmaac buu noqonaya taana way u soo deliishadeen waanuu ka jawaabi doonaa wa qiila alistixsaanu waa daliilkii saddexaad istixsaanku huwa daliilun yanqadixu fii nafsi اlmujtahidi waa deliil ku soo dhaca mujtahidka naftiisa laa yaqdiru cala atacbiiri canhu oo aanu awoodaynin inuu ka cabiro oo marka la dhada bal cabir deliilkani ma cabiri karo waa un shay wujdaaniya cilmu istilaaxana waata mararka qaarkood masaa'ilka caynkaasi dhici jireen masaa'ilulcilla cilalka oo kale in mararka qaarkood sanadka intay saa u eegaan un ay idhaahdeen sanadkani wuu cilaysan yahay a'immadii waaweynaaye cilmulcilalka yaqaani wey ee khawaasiinta ah oo marka la idhaahdo mararka qaarkood muxuu xadiiskani ku cilaysan yahay ama sanadkani inaanu tacbiirba waay waayaba wax alla wuxuu ku hadlaba uu garan waayo haddana wuu arkayaa oo markaa waxa wey markaa waxaad moodaysaa taasoo kale waa noocun markaa waxa weeyaan wujdaaniya oo marka xagga qalbiga ah oo waa nuur nuur qalbiga ku jira diidan shaygan xataa sidaas qofka sayrafigaabay ah yidhaahdeen ee saraafka ah markuu lacagta xaafid ibnu xajar saas ayuu ku tacriifiyey ka sayrafiy buu yidhi sida qofka sayrafiga ee markuu naqdinayo dahabka iyo diinaarka dhawaquu ku gelin jiray marka dahab baad u keenaysaa dhulkuu ku tuuraya shanqadha uu bixiyo ayuu garan karaa ama mayna markuu gacantiisa soo galo uu sidaa u eego qofka dahablihi markaaba wuu garanayaa inuu shaygani dahab yahay iyo inaanu yahay xataa walow biyo dahaba la dhex geliyo intaasoo jeer halagu hala soo mariyo wuu kugu soo celinaya markaaba haddaad tiraa muxuuna dahab ku ahayn kuma sheegi karo waayo waa mumaaraso mumaaraso waxaan ku gaahay marka mumaarasada nafta ku jirtana wuxuu cabiri karo ma ah oo uu ka odhan karo sidaasuuna dahab ku yahay kuma odhan karo marka e, inay markaa ilhaami ahayd cilmi ilhaami inuu ahaana waxaa lagu garanayaa markuu kani ku idhahdo xadiiskaasi wuu cilaysan yahay haddana wuxuu ka odhan doonaa ugee fulaanna ku kaloo asxaabulcilaba ayada sana ku kor akhriyaysa wuxuu leeyahay waxbaa ku jira ku kale haddana loo geenaya wuu ka joogsanaya waad wada maraysaa dhammaan intii cilmul dhammaan way ka wada tawaaqufay oo waxay leeyihin cilla ku jirta mid kastoona mana cabiri karaa idan hadduu mid keliya ahaan lahaa isaguu ku egyahay baa la odhanaya marka taasaa lagu garanaya inuu ilaahay ahaa dad u sameeyey kaannahu sanaca lilxadiis marka tannoo kale waa tiyoo kale marka waa deliil ku soo dhaca qofka markaa ee mujtahidkaa naftiisa laa yaqdiru aanu awoodaynin cala tacbiiri canhu inuu cabiro haygu ka cabiro ma cabiri karayo cala tacbiiri canhu labadan tacriif ee dambaba istixsaamku hadduu yahay lama xujaysan maayo sababtoo ah midna waxa weeyaan caqligiisa unbuu ku ku wanaajistay midna wuxuu yihi waa deliil aniga qalbigayga ku soo dhaco kama ma cabiri karaayo kilaahumaa laa yuxdaju bi sababtaa waa in masale sharciga waadixa oo daliil haysata unbay inagu xujiisanaya marka tiibuu ka jawaabay wuxuu yidhi wasaxiixu alawal saxiixu waa madhabka hore lilitifaaqi calaa macnaahu waayo waa itifaaqa laysku waafaqay macnihiisa macnihiisa laysku waafaqay muxuu u jeedaa macnaha istixsaanku kolkuu sidaa yahay xujaysankiisa layskuma haysta weyn oo masalo khilaafta nadaairteeda daliilnan loo hayo cid khilaafaysa ma jirto in masaladaasi ay ka leexato nadaairteedii maadaama daliil khasisaya uu jiro wain ikhtulifa fii tasmiyatihi istixsaanan laakiin had iyo jeer arrintaa horeha layska jiro masalada ka leexata nadaa'irteeda ee daliil haysata waa istixsaan ma wada idhaahdaan imadu bal maxay ka cabiraan mararka qaarkood qiyaas bay ka cabiraan qaarkood waxay ka cabiraan takhsiis اlmuطlaq waxaan ujeedaa takhsiis اlcumuum qaarkood waxay ka cabiraan taqyiid almuطlaq waa min baabi taqyiid almuطlaq bay yidhahdeen qaarkood waa isla midku qaarkood waxay waa min baabi takhsiis اlcumuum qaarkoodna waxay waa min baabi اlqiyaas waxyaale arrimahaasi tacbiiro kale ka cabiraan laakiin istixsaan ma wada yidhahdaan laakiin macnaheeda layskuma khilaafsan macnaheeda layskuma khilaafsan ama xagga tacbiirkana de waa kala laa mushaaxata fi istilaax qof waliba wuxuu doonaha ka cabiro idan markuu qofku ku dhahdo daliilkaygan istixsaan baan ku dhisay ixtisaankii waa inuu muxuu u yaqaanaa isagu tacriif ahaan ma tacriifka horu mise waa labadan dambe labadan dambe hadduu u yaqaano istixsaankiisu markaa la xujaysan maayo hadduu ta hore u yaqaano uu tacriifka hore u qaatina istixsaankiisu sax buu noqonaya والاستحسان والصحيح الأول للاتفاق على معناه وإن اختلف في تسميته استحسانا هذا الله يسكو خلافه تسميته سليلي استحسان لأنه لا مشاحة في اصطلاح اصطلاح الله يسكو معيبيه وحو دونو قفو كعبري كرا لكن معناها هي مضمونها يسكو مو خلاف سنة تعريف كهر والاستحسان بالعقل مردود وتعريف كيطن استحسان بالعقل هو مردود liannahu qad yakuunu xukman bilhawaa wuxuu noqon karaa hawadii oo qofkuu ku xukumayo waa hawadiisuu xukumay waatibaacu axsana maa unsila ilaynaa raacid aynu raacno waxa ugu wanaagsanay linagu soo dejiyey min rabbina waajibun kaasi waa waajib laakiin laa maa yastaxsinuhu alcaql maaha buhi waxaa caqligu wanaajisanayo kaa maaha wa ama alkhabaru khabarkii ahaa maa ra'aahu lmuslimuuna faqad qaala alxaafid ibni cabdilhaadi weliba ayo aymo badan oon la soo koobi karayn waa a'imaة اlxadiid waxay yidhaahdeen alxaafid ibn cabdilhaadina waa aimadii casrigii markaa qiyaastii qarnu saabic noolaa waana imaam qawiya xagga markaa waxa weeyaan cilmi اlxadiiska iyo usuusha iyo markaa waxa weeyaan funuunta oo dhanba wuxuu aha imaam buu ku alimaam cabdilhaadi waana kii naqdiyey subki taajidiina subki markuu sheekhulislaam ibnu teymiya uu ku ceebeeyey masalada aanu wanaajinin oo si fiicanna aanu uga hadal oo ah masalatu siyaaratu qabri nebiyi sala allahu alay wasalam oo sheekhulislaam ibnu teymiya wax aanu ahayn ay ku been abuurtay isaga iyo kuwa ayma kalaba sheekhulislaam ibnu teymiya wuxuu ka hadlay masalada ashaddu rixaal inaan loo xadhkaha loo xidhan karin qabri ka mida ama qabuuraha markaa waxa weeye noocay doonaan ha ahaadane isagoo soo deliishanaya laa tushadu rixaalu ilaa ilaa alaaati masaajida welidaa maxaa soo hosgelayay dee qubuurihii baa soo hosgelayay idan qubuur safar kaa doonaysaa dee waa mamnuuc waayo maxaad ugu safriba hadday liajli tadakur ay tahayna dee tadakurka qubuurahan aan safarkaba kaa dalbaynba waad ku waantoobi kartaa qabriga rasuulkana calayhi salaatu wasalaam dee safar looma gale masjidka rasuulkaa safarka loo galaa idan waaba wuxuu ku jiraaba saddexdii loo safrayey welida markaad qabrigii markaad tegto masjidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaamna dee qabrigii markaa masafar buu kaaga ayuu kaaga baahan yahayba waaba jembaka siyaaro markaa cid kuu diidaysaa ma jirti laakiin inaad halkan uga qasado adoo ulajeedadaadu ay tahay liajli qabri nebiy dee wax soo sugnaaday maaha wax waaridana maaha su sheekhu saa uga hadlay waa sidaa isaguna wuxuu ka dhigay markaa isagoo khaldun allabsu bilxaqi bilbaatil isagoo ula jeeda inuu sheekhulislaam ibnu uu leeyahay qubuurta lama siyaaran karo rasuulka qabriga rasuulka lama siyaaran karo saasuu ka dhigay dabadeed ibn cabdilhaadi ayaa ayaa markaa masaladii qaatay wuxuuna u bixiyey marka kitaabkiisa asaarimulmanki fii raddi cala subki waa hal mujalad oo qayimi weeye waxba aanu kaga tegin dhammaan wuxuu adilo soo xujaystay oo dhan oo wada markaa waxa weyaan dhammaantood axaadiis mawduucana waa ka markaa waxa wey wada naqdiyey sababtoo ah taaji iyo iyo markaa waxa weeyaan iyo inankiisa cabdilwahaab subki iyo taajidiina subki iyo iyo a'imadii nudaarta ahay shaaficiyada qaarkood sida sayfuddiin alaamidi iyo waxa weeyaan imaam alxarameyn iyo juwayni iyo hasaali iyo waxa weeyaan kuwaasi aqooni maynay baaqilani iyo aimadaasi ajillo waaweyn baayn xagga cilmilusuulka iyo mandiq iyo cilmulkalaamka ama cilmiga xadiiska waxaa la odhan karaa bidaacatuhu musjaatun fii cilmi اlxadiid umayna lahayn cilmi xadiiska aqoon welidan yaan lagu degan markay cilmi xadiiska ka hadlayaan ama aimada shaaficiyada muxadiiinta xagga xadiiska la xujaysan kara imaamu nawowi iyo suyuudi iyo ee waxa weeyaan xaafid ibni xajar alcasqalaani iyo bayhaqi iyo haaulaai kibaar culamaa alxadiid marka waa in la kala garto wixii faniga aqoon lahaa iyo wixii aan markaa waxweynaan lahayn walida waxaad arkaysaa iyagoo markaa boqol axaadiis boqolaal ah oo wada mawduuca ah markaa wa weyn soo xujaysanay welidaa taaji taaji subki faqiih usuuliya oo shaaficiyo ahaa laakiin xadiiska awood uma lahay markaa waad arkaysaa in markaa waxa weeyaan axaadiis badanoo mawduuca uu kitaabkiisa ku keenay marka ibn cabdilhaadi waa kaas wuxuu yidhi markaa wa ama alkhabaru faqad qaala xaafid ibn cabdilhaadi ruwiya marfuucan can anas waxaa laga wariyey buu yihi xadiiska marfuuc can anas biisnaadin saaqidin macnaha waxaa u jeeda sanadka marfuucee anas laga warinaya rasuulka gaadhaya waa saaqid sanad jira maaha qaarkoodna waxay dhaheen wasafuuhu bilwadci oo waxay waa mawduuc walasaxu waqfuhu cala bni mascuud laakiin waxaa asaxa inuu mowquuf ku yahay cabdillaahi bni mascuud walow saxa hadduu sax noqdana oo cabdillahi bni mascuud markaa mowquufnimadiisu ay sax noqoto lakaana daliilan lilijmaac wuxuu deliil u yahay ijmaaca laa lilistixsaan amaba la ydhahdaba mayna rasuulku ka sugnaadayba haddii xataa la ydhaahdo ijmaacun baa loo jeedaa ee looma jeeda istixsaanka waladii yacjasu lmujtahidu waa kii saddexaad tacriifkii saddexaad buu naqdinayaa waladii yacjasu lmujtahidu ka mujtahidkuuu ka caajiso ka mujtahidku uu ka caajiso can itacbiiri canhu inuu wax ka cabirana laa cibrata bihi cibraba dee malaba waxaad cabiri kari weyday ee aad adu sheegi kari weyday daliilkiisa cibro male laa cibrata bi fainahu qad yakuunu wahman wakhiyaalan waxaaba laga yaabaa inuu yahay wahmi iyo khiyaaliya haadaa khud haadaa bu waqad ankara shaaficiyu waxa kaloo aan usii labadan tacriifee dambe inayna sawaab ahayn imaamu shaafici waa uu diiday alistixsaana mulaqan istixsaanka mulaqba waa uu diiday laakiin kelimaddaa mulaqan uu leeyahay ma tacaariif haddii la eego tacriifkii ugu horreeyey waxaa la isku diidan yahay un laa mushaaxata fi istilaax madmuunkiisa waa la isku waafaqsan idan muطlaqan taasi sawaab ma imaamu shaafici wuxuu yidhi hadalkiisi waa kan man istaxsana faqad sharaca buui qofka istixsaansadaa waxbuu jideeyey idan wuxuu u jeedaa mas'alada nadaa'irteeda ka leexatay iyadoo daliil haysataa waa tashriic kama sugnaan karto shaafici oo imaama oo weliba fannigan imaamku ahayso in la idhaahdo masale nadaa'irteedii ka leexatay iyadoo deliil haysata waana min baabi takhsiis alcumuum weeyaan ayuu diidan yahay imaamu shaafici oo uu leeyahay man istaxsana faqad sharac illaah idan odhan mayno shaafici istixsaanka mudlaqba wuu diiday bal labadan tacriifee dambey ku dhacaysa labadan tacriifee dambe ah mastaxsanahu lmujtahidu bicaqlihi in la ydhaahdo ama maa yanqadixu fii eh, nafsi اlmujtahidi walaa yaqdiru altacbiira canhu inuu cabirana ma awoodi karayo labadaa tacriif buu ula jeedaa oo wuxuu imaam shaafici labadaa tacbiirba waa qof wax wanaajistay waana qof wax jideeyey oo ay deliil ma haysto marka muطlaqdaasi waxa weya waa maxalu nadri wa haada khud haada waqad ankara ashaaficiyu alistixsaana muطlaqan wa qaala wuxuu yidhi man istaxsana faqad sharaca bimacnaa labada tacriifee dambi wey ama labada tacriifee hore istixsaanba lama yidhaahdo a'immada badankoodu laakiin cidda ku magacaawda buuhi laa mushaaxata istilaax madmuunkiisa waa sawaab waqad rudda haadaa arrinkaa waa la radiyey laakiin de maxaa la radinba hadduu ula jeedo labadii qowlee dambe waa sawaab buu sheekhu ku hadla ta umama jeedaba waqad rudda haadaa wuxuu ula jeeda waqad rudda haadaa waa haddaan idhaahno muطlaqba istixsaanka shaafici diiday haddii la idhaho waa haddii saas la idhaho siduu u jeedana maaha bianna alistixsaana cala alqowli اlmukhtaar istixsaanku cala alqowli mukhtaar qowlka la doortay qowlka mukhtaarki waa waa tacriifkii ugu horreeyey sidaa haddaan qabanno laysa bitashriicin min cindi ilmujtahid laakiin shaaficina radin maba xaq mutaysan halkaa sababtoo ah laa yaqsid maba jeedaba taa waayo imaamnimadiisii jaliilnimadiisii baa diidan inuu u jeedo masalo mudlaqa oo la qayidayo mudlaq iyo muqayidka iyo cumuumka iyo khusuuskaba isagaaba laga bartayba fawalladii bada'a tiyo hore loo yaqaanay a'imadii hore naftoodu ku beernaa oo markuus ku ahaa laakiin mayna qorin soo maha idan saxaabadu muطlaq iyo muqayidka way yaqaaneen bal iyagaa ugu aqoon badnaa laakiin mayna qorine wuxuu ahaa un shay naftooda ku beeran oo markay masaa'ilka sharcigaa ay taxliilinayaan ay ku dabaqaan laakiin ciddii ugu horreysay qortayay ahayd ee ummadda faafisay gaadhsiisay imaamu shaafici buu ahaa imaamu shaafici buu marka uma jeedayo ta hore laakiin labada dambuunbuu u jeedaa laysa bitashriicin min cindi اlmujtahid bal huwa mutabicun lidaliili اlkhaas marka haddaan macnaha la yidhaahdo imaamu shaafici qowlka hore iyo dhan intoo dhan buu ugu wada jeedaa haa markaa waa la radin laakiin uma jeedo bianna alistixsaana istixsaanku buu yihi cala alqowli اlmukhtaar qowlka hore laysa bitashriicin min cindi اlmujtahid tashriic mujtahidka xaggiisa ka yimiday ma aha ma tashriic mujtahidka ka yimiday baa may masalada nadiiradeedii muxuu uga leexiyey dee wuxuu uga leexiyey lidaliilin daliil buu haystaa bal huwa mutabicun lidaliili اlkhaas daliil khaasuu raacaya masaalixdan wax yar kaga daran eh, maadaama wakhtiga in yar uu inoo harsan yahay almasaalix almasaalixu waxaa kaloo la dhahdaa alistislaax alistislaaxna waa la dhahdaa almasaalixna waa la dhahdaa eh, masaalix almursalana qaar baa ka cabira laakiin waa qayb ka mida ah oo iyadii ku hoos jirta almasaalixu masaalixna da waa la wada arkaya macnaheedu cidna kama qarsoono waa wax kastoo dadka maslaxa ugu jirto sharciguna guud ahaanba waxaa la yidhaahdaa waaba maslaxa imaa jalbu maslaxatin wa dafcu wa dafcu mafsadatin qaacidada muu ka baxaya sharcigu kama baxayo waa labada mid idan masaalixda waa maxay muraacaat lmasaalix masaalixdoo la ilaaliyo almasaalixu jamcu maslaxatin maslaxada jamcigeeda masaalixdha wahiya fi luqati didu اlmafsadati xagga luqada maxay ka soo horjeedaa mafsadadii ka soo horjeeda wa yuraadu bihaa waxaana loola jeedaa masaalixda jalbu jalbulmanfacati inaad manfaco soo jiido ow dafcu lmadara ama inaad difaacdo dhib laakiin eegama waxaa loola jeedaa dafcu lmadaradii may iminka jalbulmaslaxa u ka hadlay idan qawaacidka guuda shareecadda maxaa ka mid ihi maqaasida sharciga jalbulmaslaxa in had iyo jeer wixii maslaxa ay soo jeedaan wixii dhibaataana inay dufaacaan idan masaalixdu waxa weeyaan qofka mujtahidka ah oo shaygan uu dadka xukunkan mas'alada ku bineeya maslaxa soo jiidasho haddayse mafsada ku jirto maslaxana haba yaraatee wax maslixii aanay ku jirin ama maslaxada ku jirta ay yartahay waa inuu difaaco hadday maslaxo weyni ku jirtana oo mafsadana aanay ku jirina de waa inuu soo jiito hadday mafsadadu yartahayna waa loo dulqaadan maslaxada weyn darteed marka had iyo jeer waa talanaado masaalixda iyo mafaasidda waa in laisku miisaama oo miisaan la sameeyo wahiya fi luqati did اlmafsadati wayuraadu biha jalbu اlmanfacati ow dafcu اlmadara watanqasimu fi اsilaaxi ilaa alaaثati aqsaam xagga isilaa istilaaxa waxaa u qaybsantaa saddex qaybood maslaxada aada soo jiidayso ila waa tan iminka nidhi wa aqsaamuhuudan ugu jeeda wa aqsaamuhu watanqasimu ila fi istilaaxi ilaa alaaثati aqsaam waxaad ka hor qorataa taqsiimkani biictibaar buu leeyahy marka waxaad leedahay wa aqsaamuhu ay min xayثu qiyaami deliil min xayثu qiyaami deliil waa xagga deliilka qiyaamkiisa calaa ictibaarihaa wa cadamihi idan maslaxo kasta sharcigu mu ictibaari hadhow tusaalayaashaan ku arki doonaa maslaxo kasta sharcigu ma ictibaari sharxigu shaaricu masaalix gaaruu ictibaaray baa jira marka hadhow wuxuu ka odhan doonaa maslaxo kasta lama ictibaarine maslaxo sharcigu uu ictibaaray baa jira maslaxo uu ilqeeyey ayaa jirta oo aanuu ictibaarin waxaa jirta shay aan maslaxada ku jirta sharcigu ictibaarin ilqaynna idan imise u kala bixi doontaa maslaxadda maslaxadii saddexunba u kala bixi markanaad leedahay maslaxaan soo jiidaya oo aad leedahay masaladan waxaan ku dhisay waa jalbulmaslaxa maslaxadaas saddex midun bay noqon imaa inuu shaaricu ictibaaray maslaxadeeda oo deliil loo hayo deliil baa loo haya inuu sharcigu ictibaaray maslaxadeeda inuu maslaxa way ku jirtaa ha laakiin waa maslaxa da'iila sharciguna may ictibaarini nas bay ka hor imanaysaa iyadoo maslaxa ku jirto ayaa haddana maxay ka hor imanaysaa deliil deliil bay tacaaruday idan taa maxaa la odhanaya waa la ilqaynaya Ah, waa maslaxo mulqaad baa la odhanaya maslaxadaas waana taa hadhow u fadwan doono yaxya ibnu yaxya leyti axad a'immada ka mida muluugta oon arki doono maxaa soo hadhay markaa mid saddexaad taa saddexaad maslaxadaasi ruuxda guud iyo qawaacidda guud iyo iyo maqaasidda guuda shareecadda way ka hoos jirtaa laakiin deliil gaara oo ilqeeyeyna lama hayo deliil gaara oo qaatayna lama hayo marka deliil mucayana lama hayn wey ulajeedadu marka hadhow ardayga waxaa iltibaasu kaga dhacaa ta u horaysa ee sharcigu uu ictibaaray iyo ta u dambaysa tan uga horaysae lagu leeyahay maslaxa sharcigu u ictibaaray deliil khaasaa ah loo hayaa ama qiyaas ha noqdo ama sunno ha noqdo ama ijmaac ha noqdo ama wax kale ha noqdo tan dhexena loomaba hayaba bal sharcigu wuu tacaarudaya waa maslaxo sharcigu uu ilqeeyey ta u dambaysana maxay noqon doontaa deliil mucayana looma hayo oo ictibaarey ama ilqeeyey laakiin maxay soo hoos galaysaa maqaasida guuda hareecadda is hoosgalaysaao taasna waa tadhaa masaalix almursal fatwa dhow ku magacaabi doono almasaalix almursala idan wuxuu u qaybiyey masaalixdii saddex waa xaggee markaa saddexdaasi ictibaaridda deliilku uu ictibaaray iyo ictibaarid la-aanta aanuu ictibaarin waa xagga waa xayfiyadaasi ta koowaad maa yashhadu sharcu wax sharcigu uu marag ka yahay calaa ictibaari kownihi xikma calaa ictibaari kownihii ahaanshaha ay tahay xikmatan xikmo sharcigu wuxuu u ictibaarayaa xikmo yanbanii calayha alxukmu xukunku ku dhismaayo oo xukunka lagu dhiso sharcigaa ictibaaray maslaxadani oo wuxuuba ku dhisay mas'alo maxaa ka mid a ah? kal iskaar cilladan ku arki doonnaa iskaarka waxaa la ydhaahdaa oo markaa waxa weeyaan la difaaco oo dadka laga ilaaliyaa mayna maslaxa ku jirin maslaxa ku jirta idan sharcigu uu ictibaaray kal iskaar sida iskaarka oo kale faqad fuhima waxaa laga fahmay min asharci sharciga waxaa laga fahmay binaa'u taxriimi اlkhamri calayhi khamrida xaaraannimadeeda inuu ku dhisay calayhi calayhi damiirku xagguu noqonaya iska arkatay welida khamrida marka laynaga xaaraantinimeeyey qof kasta oo caqli leh oo shaarica maqaasidiisa yaqaanaa muxuu ku dhisay baa la odhanaya xaaraantinimaynta khamrida uu xaaraantinimeeyey kownuhu uu ahaanshaha uu yahay muskiran wax muskiroo caqliga ah, markaa sakhraaminaya idan maslaxadda ah haddaba aliskaarka iyo difaaciisa iyo dadka oo laga ilaaliyo mayna maslaxo sharcigu deliyo oo ictibaari maynahayn idan shay kasta oo wax sakhraamiya maxaan odhanaynaa waan khamri ahayn waa xaaraan baan odhanaynaa waan xarimaynaa maxaa deliilu haysataa maslaxadaasi iminka xashiishadoo kale qofka hadduu cuno waxaan leenahay waa xaaraam waana lala dagaalamaya waana laga difaacaya dadka haddii la odhan markaa daliil uma haynaba xashiishadda xaaraantinimaynaya khamrida daliilkeedii baa loo soo daliishanaya khamrida sababta uu xaaraantinimeeyey shaaricu waa maxay xifdan lilcuquul in caqligii la xifdiyo maslaxadaasaa ku jirta oo uu u ictibaaray idan daliil khaasaan hayaa oo maslaxadani markaa xashiishada difaaceeda daliil taageeraya ayaan hayaa oo mucayana ma daliil caama mise waa daliil mucayana waa daliil mucayana waa daliilka iskaarka ka hadlaya wey iyadna waa muskir oo waxbay sakraaminaysaa iyadna khamrigii bay soo hoosgelaysaa markaa maslaxadaasi sharcigu wuu ictibaaray wixii lagu dhisana saasun buu noqonaya amilooyin kalaan keenaynaa oo korkaan ka keenayno tusaalaan isaga aan dhammaystirno maa yashhadu sharcu wax sharcigu uu u ictibaaray oo u marakacay calaa ictibaari kownihii ahaanshaha uu yahay xikmatan xikmo xikmo lagu bineeyey daliilka oo sharcigaa uu ictibaaraya inay tahay waayo had iyo jeer shaaricu hadduu xarimo shaygaa uu xaaraantinimeeyey xikmadu u xaaraantinimeeyey baa jirta xikmaddii markaa ama caqligaa lagu garan karaa marka qaarkood marka qaarkoodna laguma garan karo tan waa kuwa lagu garanaya waa lala soo baxay waa lasoo istimbaar qiyaaskan ku arki doono yonbanii calayha alxukmu xukunkuu ku dhisan yahay kaliskaar faqad fuhima min asharci sharciga waxaa laga fahmay binaau taxriimi اlkhamri calayhi ay cala aliskaar waa limaslaxati xifdi اlcaqli maslaxadii waa tan waa xifdu caqli caqliga oo la xifdiyo fayaxrumu markaa maxaa xaaraantinimuumaya kula madcuumin aw mashruub fayaxrumu waxaa xaaraantinimuumaya kulu madcuumin aw mashruub shay kasta oo la cuno ama la cabo oo muskirin wax sakraamiya waa linafsi اlmacnawi macnaha hore uno iskaarka oo maslaxad baa ku jirta baa lhi raashin lagu safraamayaa yimid waa mamnuuc xaaraamaan u maslaxad baa ku jirta maslaxadda ku jirtaa waa maxay xifdulcaqli ma deliil maslaxadda haddaba adu aad ilaalisay ma deliil ictibaari aad u haysaa ha deliil ictibaariyaan u hayaayo waa deliilkii taxriimulkhamri sababtoo maxaa loo xaaraantinimeeyey iskaarka ku jira darteed waa waadix soo maa taas amilada kale keenaan waxaa ka mid a ah, tusaale ahaan waa laynaga nahiyey albaycu washiraac bacda الnidaa الثaanي yowm اljumca oo waa xaaraam yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min ywmi اljumucati fascuu ilaa dikri اllahi wadaru lbayc bayc baa lihi soo ma maslaxada marka waa inaad soo saarta xikmadda idan xikmadday maslaxadu ku jirtaa xikmaddana maslaxa ku binaysaa xikmaddii markaa maxay noqonaysaa waa baycaasi ahaanshaha uu yahay iyo shirahaasi ahaanshaha uu yahay kownahu mashquulan can salaati salaaddii buu kaa mashquulinaya waxaa looga qiyaas qaadanayaa oo adiguna aad e, taa ku binaynaysaa shay kasta oo kaa mashquuliya salaadda marka nidahu uu dhaco dabadeed muxuu soo osgalayaa marka mamnuuc jamiica anwaaci ilmucaamalaat ijaaradii e, e, markaa salam istisnaac waxa weeyaan waa noocyo aan baycaba ka duwanba oo baycaba ka duwan laakiin waa maxay waa wax kaa mashquulinaya iyo waxyaalo kaloo kaa mashquuliyaba xataa xilaqu dikri waata culimmada ay diideen ayuu kaa mashquulinaya xilliyada kale ha laga dhigo idan ma markaa maslaxaddaan eegay maslaxaddaad eegtay ma sharcigaa ictibaaray haa sharcigaa ictibaaray oo tanay la mid tahay waxaa kaloo ka mid a ah amhiladeeda oo loo soo deliishadaa qofku haddii uu dilo qofkii uu dhaxalkiisa lahaa qatlul waaris mawruuhahu dhaxalka waa laga xirmaaninaya oo la siin maayo maslaxada la eega waa maxay man istacjala shayan qabla awaanihi cuuqiba bilxirmaan waxaa looga qiyaas qaadanaya muusiga oo markaa waxa weeyaan qofka loo dardaarmayo oo wasiyigiisii dila kii u dardaarmi lahaa waa la mid baa la xukun bay dhahay masalan waxaa la hubaa ninkani inuu u dardaarmi doono ninkaa hantidiisa dhaxalbayaanu ku lahaanin oo hadduu doono cidda xashaba ninkan male lakiin waxaa lagu tuhmayaa inuu ninkan u dardaarmi doono faqatalahu wuu dilay si uu dardaarankii markaa waxa weeyaan wuu isagii wuu markaa wuu degdegsaday baa la odhanaya ama sun buu siiyey ama wax buu siiyey tanay la xukun tahay baa la odhanaya iyado idan waa la siin maayo hantidaasi qaadanna maayo waayo tuhumkii baa yimid waxaa kaloo yadna ka mid a baa la idhahdaa ijmaacu wuxuu ku guntamay oo muncaqid uu yahay qaadigu inaanu waxba kala xukumaynin markuu cadhaysan yahay waa kii xadiisku ahaa nin qaadiihiyaanu kala xukumin laba qof marka uu markuu cadhaysan yahay ah, idaa kaana qadbaan ijmaac waana nas naskaasaa ku yimid waana ijmaac haye xigmada ku jirtaa maxay tahay ee lagu bineeyey ee maslaxadu ku jirtaa waayo marka uu cadhaysan yahay qalbigiisii ayaa ayaa mashquulsan welida waxaa laga yaabaa inuu xaqii ka leexdo oo markaa mid dulmiyo maxaa looga qiyaas qaadanaya oo la mid noqonaya shay kasta oo maskaxdiisa tashwiish ku sameeya kaa waxay dhaheen kaljuuc mufrid ah gaajo marka xadguduba cadash mufrid ah cadho waxa weeyaan la mida murug iyo xusni ya farax xadgudub ah waxaasoo dhan bay soo wada hoos galayaan bay dhaheen marka qaadigu haddii uu isaga oo caqligiisa wax tashwiishiya aduu jiro waxbaa kale xukumi marnayna waan ka mamnuucayna waayo maslaxad baa ku jirtaan maslaxaddan sharciga uma ictibaaray haa waa naska nas gaara ah oo ixtibaari baa jira iminka naskan waa mucayan hadda si ay hadhow aanii kaaga qaldamin tala odhan doono masaalixal mursalada masaalixal mursalada daliil gaara ah looma hayo ictibaara laakiin ruuxda guud ee shareecadda iyo maqaasidda shareecadda ayay soo hoosgali doonta marka labadaas adi jar ardayga uu labsigu kaga dhacaa oo uu idhaahdaa tanba waa kan limaslaxati xifdi caqli loo leeyahe hadhow ta kalena masaalix almursalada waxaa la odhan doonaa daruuriyaad iyo xaajiyaad baa loo kala bixin doonaa daruuriyaadka waa kayna odhan doona xifdulcaqli xifdu nasab markaa labadan imsi sidii kala yihiin buu odhanay laakiin toddoma waxaan leenahay sharcigu wuu ictibaaree qawaacidda guud iyo ruuxda iyo guudba ku hoos jirtaa maqaasida shareecadday soo hoos galaysaa ayaa ictibaartay kan tan hore laakiin nas gaara ayaa ictibaaray wa nasna daliil mucayana loo haya daliil mucayan iminka qaadigoo kale in laga mamnuuco inuu wax xukumo maslaxaa ku jirta kolkuu masalan cadhadu xadiis baa sheegay laakiin shayadii kale looga qiyaas qaadanaya maxaa ka mid a murugoo kaleba ka soo qaad waxbaa kale xukumin baan leenahay waayo maslaxa ku jirta inaan inaan waxba kale xukumin oo waxa weeyaan waa dadkii oo dee si fiican hadhow loo kala xukumo haddii kale mafsadaa ku jirta haddaad kala xukunto sida daliil ictibaari muu jira haa daliil mucayanaan ku haya laa yaqdi alqaadi cala اثنayni wahuwa qadbaanu minuu daliil mucayan ahay waa daliil mucayan wahaakada markaa taasi amhiladeeda waa saasi wa hada اlqismu qismigani yaxtaju bihi waxaa xujaysta jamiicu muhbit iyo alqiyaas idaba masale qiyaasiya tan iyadu soo laba shee laskaga qiyaas qaadanaya maha qiyaaskana inoogu iman doonta idan cid alla ciddii qiyaaska sugaysay oo dhani masalada way xujaysanaysaa oo iyada laskuma khilaafin talabaad buu yidhi maa yashhadu sharcu bibudlaanihi wax sharcigu uu mara ka yahay baadilnimadiisa iyo wa ilqaa'ihi tuuristiisa iyo wa cadami ictibaarihi la ictibaarin lama ictibaarayo tan sharciguna waa maa yashhadu sharci bibudlaanihi wailqaa'ihi wacadami ictibaarihi maxaa ka mid a ah? mihaaluhu qowl yaxya ibnu yaxya alaythi libacdi muluuki lumawiyiin yaxya ibnu yaxya alaythi waxaa faqiih maalikiya waana dalabadii maalik ibn anas eh, oo la idhahdo xataa muwadaca imaam maalik waa nusakdiisa ugu eh, ayaa ugu ahbatsan waata la dhahdo waa ahbatu man rawaa can maalik waa muwada muwadac baan ujeeda muwadaciisu waa muwada'aadka ugu fiican yaxya ibnu yaxya alaythi ayaa wuxuu ku yihi libacdi eh, almuluuki lumawiyiin cabdiraxmaan ibnu xakam baa la odhan jiray ayaa waxa uu ku yidhi fi lamaa jaamaca fii nahaari ramadaan markii dharaar ramadaan ah uu jimaac sameeyey ina calayka sawma shahrayni mutataabicayni waxa ku saaran buuri u fadwooday laba bilood oo mutataabicay inaad soonto tartiibtuna maxay ahayd waxay ahayd markaa cidku raqabati faman lam yejid fa siyaamu shahrayni mutataabicayn faman lam yejid fa idcaamu sitiina miskiin shaaricu isagoo og dad aqniyihii inay jiraan dad muluukhii inay jiraan oo cidqigu aanu waxba laahayn ayuu haddana ilaahay horraysiiyey subxaana wa tacaala cidqu raqaba idan wuxuu yidhi markaa yaxya ibnu yaxye waa inaad laba biloodo mutataabica soonti tii hore wuu ka booday ee markaa cidqu raqabadii maslaxuu eegayaa eegada maslaxadaasi laakiin waxay noqon doontaa maslaxo mulqaad ah ina calayka sawma shahrayni mutataabicayni buu yidhi falamaa qiila lahu markii lagu yidhi la yidhi maxaad arrintan ugu fadwootay waxa uu yidhi lima eh, faqiila lahu falamaa qiila lahu markii lagu yidhi arrinkaasi wuxuu yidhi eh, falamaa qiila lahu markii lagu yidhi lima lam taamur maxaad u amri weyday almelika boqorka biictaaqi raqaba inuu qoor xoreeyo maca itisaaci maalihi kiyo maalkiisuu waasic yahay wayo xorayntan had yeer sharcigaaba ogolku maad amartid baa yihi boqorka inuu markaa ictaaq sameeyo qaala wuxuu uhi low amartuhu bidaalika haddaan arrinkaa amri lahaa la sahula calayhi wuu u fududaan lahaa wastaxqara wuxuuna xaqiri lahaa ictaaqa raqabatin qoor xoraynteed wuu xaqiri lahaa wax yar bay la noqon lahayd fii jambi qadaa'i shahwatihi marka loo eego shahwadiisa gudashadeeda marka loo eego ictaaqu raqabo qiiman la yeelan maayo idan mar labaad buu samayn wey haddana wuu xoraynta kaloo xorayn haddana mar kala sudan haddana wuu xorayn saasuu u jeeda waayo isaga marka loo eego ictaaqu raqaba shay xaqiiri wey naftiisa addoommadan guriga iska buuxadu doona odhanaya mid xor baata waxba markaa u arki maayo welida maalin kalena uu ku noqon cuquubadana waxaa loo dejiyey buu leey lisajri inay dadka wax ka joojiso idan cuquubadii kama joojinayso cuquubadani kama joojinayso macaasidii uu samaynayey ee mar labaad buu haddana ku noqon wahaakada uloojeedyadiisa waa sidaas marka muxuu ictibaaraya maslaxada ah sajriga inuu cuquubadan shaygan ka joojiso laakiin waxaa la leeyahay arrintaasi ma aha maslaxo la ictibaaraya shaaricu muxuu ictibaari waayey isagoo ilaahay subxaana wa tacaala og oo khabiir ah inay muluug iyo boqorro iyo maalqabeen iyo intuba ay jiraan boqolaal xorayn karaya maalin keliyaad haddana ilaahay muxuu ma amrin maxaa lama horin shaaricuna rasuulkuna maanu odhanin laakiin dadka kalun bay arrintaasi ku khaas tahay ictaaqa horreysiintiisuiyo dadka kale aqniyadayo tadhexay qaadanayaan soo saas lama yidhahdeen haddii shaaricu ictibaarayo shaaricu ictibaar marka waxa weeyaan allihii khabiirkaah xukunka soo dejiyey wuu kaaga ogaal badan yahay dadka asnaaftooda iyo waxaa iman doonta haddana lama ictibaarin idan waxaa la odhanayaa waa maslaxo mulqaad ah adugu walow imaam yahow aada aragtidbe maslaxo aad u aragtid markaas sidaas baa uu yidhi fii janbi qadaa'i shahwatihi markaan eegno ictaaqu wuu la xaqirnaanayaa fa araa waxaan arkayaa ana almaslaxata tuujibu sawma calayhi maslaxadu inay soon ku waajibiso duuna alcidqi cidqiga may liyansajira oo cilinta uu sheegaya marka si uuga joogsado sababta maqaasida ee qasadka laga leeyahay ee cuquubaadkuna waa sajri buuli fa hada alfatwa baatila fatwadani waa baatil lianna almaslaxata allatii buniyat calayha maslaxada lagu dhisay waa mulqaatun waa mid la ilqeeyey sharcan xagga sharciga id qad culima min asharci sharciga xaggiisa waxaa lagu ogaaday sharciga waxaan ka ogaanay wujuuba taqdiimi alcidq cidqiga oo la hormariya inay waajib tahay calaa man qadara calayhi qofka awoodaya inuu cidqiga horraysiiyo ayaa waajiba ah oo qofkii awoodaya idan ciddaa ay ku waajib tahayna asnaaftii dadka oo dhanba way soo hoosgalaysaa wa mihaaluhu aydan maa low qaala qaa'ilun waaba haddii qof uu yidhahdo waa masale kale yadna taxrumu zaraacatu alcinab cinabka in la beeraa waa xaaraam oo maxaad u diiday waa limaslaxati manci casrihi waa maslaxada limaslaxati manci casrihi in la miiro mancin la mancinaayo maslaxada ku jirta iyo waitikaadihi khamran khamri in laga samaysto oo wuxuu hi maslaxa inoogu jirta inaynaan beerinba cinabka maslaxada ku jirta waa maxay waxaa mancoomaysa oo joogsanaysa in la miiro khamri laga samaysto idan khamridii bay naga joogsanayso wey idan dhinac marka la eego khamridoo istaagtaa mayna maslaxe ahayn laakiin ma maslaxo sharcigu ictibaariba maaha shay kalaa laga samayn karaa waxyaalihii kale laga samaysanayey ee ka faa'iidada badnaa ayaa meesha ku lumaya idan inaan nidhaahno yaan la beerin waxa la yidhaahdo ee waxa weeyaan zaraacat khamri baa laga samaysanayaa maslaxa la ictibaari maa maslaxa markaa la ictibaaraya maa ow qaala qaa'ilu mid baa wuxuu leeyahay taxrumu sharikatu fii sakna daar guriga in la wada dego oo sharikad lagu noqdo degitaankiisu waa xaaraam khawfan min wuquuci zina in zina lagu dhaco tiyo laga cabsoonayo maslama baa laodhanaya fahadihi اmaslaxaةu alqaaha sharcu walam yactabirha wayla jiraan fuqaha sheega marka masaalixda caynkaasoo kalea waa maslaxo mulqaad ah sharciguna ma ictibaarin oo ictibaarin idan waxaan markaa dambaysiinaynaa maa lam yashhad nasu mucayanu min asharci biictibaarihi walaa walaa biliqaa'ihi laakiin u fiirso nas muxuu yidhi muca mucayan si aanay kii hore kaaga kaaga dheehmin nas mucayana ma ictibaarintaasi miyay diidan tahay markaa inuu maqaasidii kale soo hoos galo mima diidan welidaa masaalix almursala ayaa noocaa loodan doonaa tan horena way ka duwanaan doontaa wallahu subxaana wa tacaala aclam